asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar stuudio ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar stuudio lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ah ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari sirio haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuh calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacd alfaslu saabica cashar alimaanu biwujuubi maxabati asxaabi rasuuliillah sala allahu calayhi wasalam wa afdaliyatihim wa ijlaali aimati alislaam wa taacati wilaati umuuri lmuslimiin fasalkan fasilkii toddobiyo tobnaadii cinwaankiisu u weynyahay waa maqlaysaan arrimo waaweyn buu ka hadlayaa waxaa ugu horeeya asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam waradia allaahu canhum ajmaciin asxaabtii rasuulka oo la jeclaado ayaa ugu horeysa iyo iyaga siday u kala sii fadli badan yihiin iyo wixii muslima ee markuu muslim yahay ka gadaal madax noqda in la tixgeliyo iyo dadka muslimiinta maamulaya dadkaasoo iyagana warkooda la yeelo waxay maamulayaan waa muslim iyaga naftoodana muslimintaay kamid yihiin waxay wax ku maamulayaana islaamu shuruurdaasi hayloobin iyaga wax maamulaya muslimiin wey waxay maamulayaanna muslimiin wey waxay wax ku maamulayaana islaam wey saddexdaa markay isku dubadhacdo bay tixgelin iyo maqlid iyagana mudanayo alfaslu saadica cashar fasalkii toddoba iyo tobnaad al iimaan rumaynbuu u fasal yahay fii wujuubi maxabati asxaabi rasuulillah eebba weyne rasuulkiisa rasuulka asxaabtiisa asxaabtaa jacaylkooda jacaylkaa waajibnimadiisa uu ku waajibay qofka muslima sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiy asxaabta baynu ranaa marka hore inaynu tilmaano si loo garo yaa saxaabi la ohan kara man laqiya birasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam qofkii nabiga la kulmay wa aamana bih ka gadaal rumeeyey ilaa kuwa nabiga la kulmaa jiroon rumayn adeerkiis abiilahab oo kale iyo abijahal oo kale waa ma dhigi kartaa maya awalan man laqiya birasuulillahi sala allahu alayhi wasalam horta qofka hanaba qof nabigii la kulmay wa aamana bih haddana hadduu la kulmay ka gadaal ha rumeeyo haddana wa carafahu qof baa rumeeyey la kulmay laakiin aan aqoonsan inuu nebi maxamed yahay qof garanaya ha noqdo wa maata calaa daalika sidaas ha ku dhinto maxaa jira waxaa jira dad intay nabiga la kulmeen oy aqoonsadeen oy rumeeyeen ka gadaal ridoobay intaan shardi saxaabiga u sheegnay nabiga inuu la kulmay aqoonsaday rumeeyey sidaas isagoon iska bedelin ku dhintay saxaabi waa ka dadka alla jeclaada lel dadkaa wey tiradooda ma sugnaanin wax nasar oo min alkitaabi wa sunna tiradooda ku yimid ma hayno takhmiin waxaa lagu sheegay intii nabiga tilmaanta aynu sheegnay laga helay inay la kulmeen oy aqoonsadeen oy rumeeyeen oy sidaa ku dhinteen boqol iyo labaatan iyo afar kun baa taariikh sheegtay qur-aanna ma sheegin xadiidna ma sheegin idan dadkaas eebba nasiibkaa siiyey ee u gartay rasuulkii eebba unka uu ka doortay inay la kulmaan oy rumeeyaan oy aqoonsadaan oo iyagoo manhajkiiyo waddadiisii ay ay dhintaan dadkii eebba u gartay inteenna kale maxabiya kalgacalay ku leeyihi haddii la waayo aynu jeclaan weynaa waa side inaynan muslim ahayn maxaa u daliila qofka asxaabtan laha inuu gaal yahay imaamu maalik baa ra'yigaa qaba waxaa daliilu ah aayadda u dambaysa fii suurati alfatxi muxamedun rasuulullah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaar sidii loo soo waday waxaa la yihi liyakiida bihim lkufaar asxaabta waxaa saas loogu tilmaamay oo rabbi sidaa ugu qiimeeyey inuu gaalo ku carageliyo liyakiida bihim asxaabta alkufaar inuu eebba gaalada ku carageliyo idan markaad saxaabi u carootay gaalkii la sheegayaba wacalaa haadaa shiicada nimanka la yihaa oo abuubakar iyo cumar laxdada aya ma muslimba maya gaalow maxaa jira asxaabu rasuulillah in la jeclaadaa waa waajib haddii asxaabtu ku arageliso ood qoonsatana waad gaalowday wa afdaliyatihim waa inoo iman doontahay intay dadka intiisii kale ka fadli badan yihiin binasi qowli rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalama waxaa nabiga ka sugnaatay inuu yihi khayru lquruuni qarni qarni maxaa la yihaa boqol sanaa la yihi markaasuu yihi ummadan ummatu maxamedkaa marka hore waxaynu soo ogaanay in nabiguna ka fadli badan yahay wixii isaga ka soo haroo dhan ummaddanna intii ummada ay u fadli badantah binafsi qowlihi tacaala kuntum khayra umma inta umad adduunka la keenay ta u khayr badan waa idinkaa laynagu yihi walow khayriyadaas naloo sheegay ayan ahayn iska mujaamaliya soo dhoweyn ee shuruuc loo sheegoo la yihi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkari wa tu'minuuna billah saasaad ugu khayr badnaateen wey saa wanaaggaa isfartaane xumahaad iska reebtaane allaad rumaysaan iyo xaqoo dhan haddii tilmaantii la waayo kolka oo wanaaggii la isfarayey ama xumihii layska iska iyo iimaankii haddii la waayo khayra ummana waa la wey idan markay ummaddaana u khayr badan tahay intii ummada ma asxaabtuna ummaddan u khayr badan tahay binasi qowlihi tacaala waasaabiquuna alawaluun min almuhaajiriin waalansaar waaladiina tabacuuhum biixsaan radia allahu canhu marka dhabeeba ka raalli noqday wasaabiquuna alawaluun qoladii nabiga la kawsatay ee khayrka u hormartay min almuhaajiriin in lambarwankii muhaajiriin la siyaaray oo reer maka iyo reer madiino kolada markaa sii khayr badan abuubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali lamid ma aha anas ibni maalik iyo abuu hurayre iyo qoladii reer madiine maxaad ibni jabaliyo min almuhaajiriin kuwa maka ka tegey walansaar kuwa madiine loogu tegey labadaa markii la bixiyey ummadda inteedii kale waxaa lagu tixgeliyey iyaga dabakicitooda waaladiina tabacuuhum bixisaan idan waxaad raacaysa ku daganayso dadkaasaa la rabaa marka taariikhda islaamka intaynu garanno meeshay ka soo bilaabatay aynu kasoo bilowno oo nabiga intaynu kasoo bilowno khulafaa uraashidiin raggii nabiga maamulka uga dambeeyey ees isaga carbiyey ees tababaray casharatu mubashariin tobankii nabiga uu ku yihi inta ahlu jannawi ahlu badar saddex boqol iyo saddex iyo tobankii nin ee kula dagaalantay nabiga dagaalkii koowaad ee gaalada lala galee bader wax dhintiiy wax noolba intii janno loogu bishaareeyey baycatu ridwaan afar iyo tobankii boqol kun iyo afar boqol ee ku dhaaratay inay nabiga la dhimanayeen ee qur-aanka lagu xusay laqad radia allaahu can ilmu'miniin id yubaayicuunaka taxta shajara facalima maa fii quluubihim radia allaahu can ilmu'miniin goorma eebba raalli ka noqday id yubaayicuunaka taxta shajar khidmada waxay eebba ka timid iyagana dusheeda ku habsatay goortay gacanta ku gelinayeen id yubaayicuunaka taxta shajar nin baa markaas dhuuntay raggana ku jiray hal buu ku gabaday dhaartuu diidanaa waana markay ridladii imanaysay xaggee ku aragtay ayaan darro ka weyn taasoo kale shaqinnimo bacawnimo ayaan darro taa ka weyn xaggee ku aragteen ku maqasheen waa hal nina oo macruufa oo la yaqaan oo markii dhaarta la galayey ee nabiga iyo afar iyo tobanka boqolee la jirtay gacantay isgelinayeen buu intuu dhuuntay meeshuu banaan ba ahayd buu hal garabkeed foodda ku qabtay kolkay dhaartii dhamaatayna wuu soo baxay shaqi ayaan darada eeba ku qadaray cid kaa badbaadin karto male khidmadiina markaasayba timid waasha ku gabanayey laqad radiya can ilmu'miniin goorma id yubaayicuunaka taxta shajara raalli maxaa looga noqday baycadan ay sameeyeen waa ficil facalima maa fii quluubi waxaad ogaatay rabbi meesha uu daalacdo qalbiga inuu yahay in yaclam illaahu fii quluubikum khayran haddii rabbi quluubtiina khayr ku ogaado yu'tikum khayran mimaa ukhida minkum kolkaa meesha eebba daalacdaa waa xagge qalbiga wey haddaba xibinta u baahan hufid ilaalin nadiifin waa qalbiga kibirka xasadka shirkiga nifaaqa isla weynaanta waxaasoo dhan baa laga hufaa marka haddii qalbigaagu uusan dhaqnayn ee amraadulquluub degan tahay timo la shalleeyey iyo luqun la jaray iyo neegtiin la xiray iyo buudad la gashaday iyo kor la qurxiyey qiimimada ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yandur ilaa quluubikum kolka meesha eebadda alaxanayo ha lagu dadaalo halowba meesha meeshan eebadda alaxanayo ee adiga ku hogaaminaysa ee hadday hagaagto aada hagaagtay hadday hallowdo waa kuu dhamaatay liqowli rasuulillah baa u daliila ina fi ljasadi mudga idaa salaxad salaxa aljasadu kuluhu waidaa fasadad fasada aljasadu kuluhu alaa wahya alqalbu meesha ha loo dadaalo halowfa meesha xuma ha laga ilaaliyo waxaan hagaaggeeda aan meel la gaarin iyo korkaan waa fiican tahay nadaafada iyada nafteeda waa fiican tahay walaakiin ahmiyada qalbiga la siiyo idan iyagiibaa naftoodii sii kala fadli badan ma iman doona kolkii laga gudbana wa ijlaali aimati alislaam madaxda muslimiinta ama xukun meehayaan gambarkay ku fadhiyaan ama waa madaxdii diinta jalaaleynka markaad fiirisid kitaab tafsiira ka u yar wey yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum minkum waa shardi ulul amarka taladiina hayee idin maamulaya muslimiina aw alculamaau waalumaraa culamada waa madaxa diineeda iyo umarada marka labadooda kee sii mudan ma qolada madaxda diinta ah. oo markii madaxa diineed la yihaa rusushii baa imanaysa nebiyaashii baa imanaya intii dhaxalkoodii qabataa imanaysa kolkaa qolada madaxda diinta ah miyaa mudnaanta koobaad leh mase qolada gambarada ku fadhida oo boqoradaa leh qolada tan culamada ayaa mudnaanta koobaad leh awey daliilkeedii fii suurati lmaa-ida id qaala muusaa liqowmihi idkuruu nicmat allaahi calaykum id jacala fiikum ambiyaa wa jacalakum muluukan kee horreeya labadooda ilaahay nicmaduu idinku galladaysay nicmadaasi xusuusnaada maxay tahay id jacala fiikum ambiyaa ha idinma dayicin hogaamiyeyaal diineed baa eebba idin yeelay wa jacalakum muluukan xagga dagaalka iyo nabadgelyada iyo dad quwo leh oo ciidamo leh oo cidbiya tuugadana baa laydin yaray idan madaxda diinta mudnaanta koobaad leh limaada waxaa weeye kuwaan madaxda maamulka baanba ka maarmin marka diin aan jirin maxaa kala soconay kolka wa ijlaal aimati lislaam islaamka dadka ama axkaamtiisa fuliya ama bara iyagana tixgelin iyo weyneyn bay leeyihiin wa taacati wulaati umuuri muslimiin muslimiinta talooyinkooda dadka maamulaya meelay maamulka uga jiraanba intaa warkoodii la yeelow limaada waxaa weye maslaxada iyo mujtamac iyo ismaqalka ayaa waxaas ku xiran haddayn kuwaan jirin nololi ma jirto naftu qiimi male maalkana qiimi male xurmadi iyo sharafti iyo caarkana qiimi male in qofkii la arkaa xabad lagu dhufto gabadhii la arkaana la kufsado waxaa maxaa keenay inays intuu joogay waxaa ma jirin markii nabigu calayhi salaatu wasalaam adduunyada uu faaruqayey ee asxaabta intuu waaniyey war yaab la u jeediyey yay su-aal ka codsadeen waa dareemeen dad caqli lay haayeen in nabiga warkiisu dardaaran yahay wakhtigiisiina dhowaaday markaasay yidhaahdeen yaa rasuul allah kaanahaa mawcidatu muwadicin warkaad hadda noo sheegayso sagootin wey caadi ma aha fa awsiina dardaara nooga dhigo warka noona koob xibna xibnana noogu yeel anda kabdhaxne muxuu ka bilaabay labuu ku aruuriyey kow usiikum bitaqwa allah haddaan taqwo eebban la helin aakhara lunta goorkii taqwo eebban la hela aakhara hagaagtay idan yaan aakhare idinka lumin uusiikum bitaqwa allah wuxuu ku xijiyey waasamci wataaca haddaan ismaqal jirin adduunyo lunta idan adduunye maxay ku hagaagtaa ismaqlid iyo kala dambaynta waa in madax maamul jirto la maqloo laga dambeeyo adduunye waa hagaagaysa aakhare maxay ku hagaagtaa taqwa allah dardaarankii nabiga uusiikum bitaqwa allah wasamci wataaca labadaanan idiin dardaarmay wey iyadoo la daymoonayn qofka markaa hogaamiyaha ee madaxda ah ma qurux badan yahay ma tin adag yahay ma kada wainta amara calaykum cabdun xabasheey ismaqalkaa muhiima kaasba madaxa idiin noqde hala ismaqlo ilaan ismaqalkii dunidaa ku socota ismaqal waa la kala daatay haddii la kala daatay dadkiiyo dunyadu farqi male sidaa dadku hadda isu cunaayo dunyada iyo duwaanka isuma cunaa warabaa laga darnaaday waraabe yaa laga darnaaday saan waraabe isuma cuno wa daacati wulaati umuuri lmuslimiin muslimiinta talooyinkooda dadka hanta iyagana la maqlo wey baabka arrimaha qiimiga badan ayuu ku saasan yahay kolkaas sharxii iyo adiladii dhegeysta yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay biwujuubi maxabati asxaabi rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa dadkii rumeeyee raacay kalgacaladooda waajibnimadeeda baa muslimku rumaysan yahay sala allahu calayhi wasalam eebba weyne nabiga korkiisa naxariis iyo nabadgelyaha yeele wa ahli beyti asxaabtii iyagoo a baa haddana tixgelin gaara waxaa sii mudan dadkii nabiga la noolaa haweenkiisii iyo caruurtiisii iyo waxay dhaleen iyaguna tixgelin gaaray mudan yihiin oo marna asxaabinimaa lagu dhowraya mar labaadna nabiga ay aalkiyo aalka u yihiin baa lagu dhowraaya markii cabbaas iyo cumar murmeen nabiga hortiisa baa baasay cumar yidhi cabbaasow la islaamuka yowma aslamta maalinkaad soo islaamtay islaamka aada gashay yaa axabu ilaya min islaami alkhadaab aabbahay khataab oo soo islaama adiga islaamkaagaan ka jeclaa limaada sida nabiga uu ugu farxay adiga cabbaasa soo islaamidaada aabbahay hadduu soo islaamo uguma farxeen idan waxaan tixgelinayaa farxiddii nabiga sida nabiga loo rumeeye arag qura ku taallo oo kale kolkaa wixii nabiga farx geliya baa anigii farx geliya waxaan nabiga farx gelinina ima farx geliya laakiin cumar inuu aabihii usoo islaamo maxaa uga roonaa idan waali beytihi nabiga aqalkiisa dadkii ku noolaa ee qur-aanka lagu xusay inamaa yuriidu allaahu liyudhiba cankum urijsa ahla albeyti wayutahirakum tadhiran haweenkiisii caruurtiisii ilmahay dhaleen iyaguna tixgelin gaara oo la jeclaaday leeyihi wa afdaliyatihim asxaabta iyo aalubeytka qiimiga dheeraadkaa ah ay ka leeyihiin calaa man dad korkii siwaahum iyaga ka soo haray min almu'miniin intii eebba rumaysay waalmuslimiin eebba u hoggaansatay wa annahum asxaabtii fiimaa baynahum iyaga dhexdooda mutafaawituun waa kala durugsan yihiin fi lfadli xagga qiimiga wa culuwi daraja garaadadooda sarraynteeda bixasabi asbaqiyatihim horayntooda fiiragelinteeda oo loo fiirinayo ay filislaam usoo kala horreeyeen awalu man aamana birasuuli sala allahu calayhi wasalama min arijaali albaaliqiin abuu bakrin radia allahu canhu nin qaangaara oo nabiga rumeeya nabiga rumeeya abubakar baa u horeeyey wa min asibyaan caruurtii yaryarayd laakiin tamyiizda iyo waxgaradka ahayd qof nabiga rumeeya caliyun baa u horeeyey wa min alariqa raggii lalahaa wax nabiga rumeeya bilaalun ayaa u horeeyey wa min almawaali raggii la xureeyey waxaa ugu horeeyey zayd ibni xaarisa mawlaa rasuulillah o min annisaa khadiijatu aw min jamiici albashar rag iyo naagi isku dar khadiijatu radia allahu canha baa ugu horeysay idan asbaqiya ila alislaam islaamka soo gelidiisa sidii loogu kala horeeyey baa loo kala qiimi badan yahi mutafaawituuna fi lfadli wa culuwi daraja darajada saraynteeda bixasada asbaqiyatihim iyaga horeyntoodii fiiradeed ay fi lislaam u kala horeeyeen oo fa afdaluhum asxaabi kuwa ugu qiimi badan alkhulafaau araashiduun khaliif khulafaa waa jamcu khaliif khaliif waxaa la yihaa qofka maamulka u sarreeya qofka ka hooseeyaa la yihi kolka innaga basharkaa markii eebbayna abuurayey id qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifatan maxaa laynagu magacaabay aadam weli lama abuurin malaa'igtii baa la wargelinayay haddii samada ay tahay idinka malaa'igtaa jooga oo igu caabudo ka fuliya tacaliimtayda laakiin dhulkii yaa fulinay dhulkiina waxaan rabaa baa maamulkayga ka fuliya oo khaliifiga noqda khaliif baan samaysanaya id qaala rabbuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifatan haddaba khaliif ma daba mari karaa axadkuu khaliifka ka yihi axadkii khaliifka aad ka ahay isagaad hawsha la qabataa hadduu maqan yahayna ku sintaa hadduu joogana wuxuu kuu diraad qabataa kolkaa qofkaan la khaliifay qofkii uu khaliifka ka ahaa ma khilaafi kara wa ilaa hadduu khilaafo khaliif ma aha caasi wey aa garateen sooma caasi fallaagaa wey haddaba bashar basaynu u nahay aadam ka soo bilow tacaaliimtii eebe iyo diinta markaynu khilaafno khaliif ma ihin halagana inaynu qaanuun degsanno oon eebba ku niracna subxaana eebba adiga allaah cirkiiyo dhulkiiyo addoomaha adaa abuurtay adaa leh laakiin anaa maamulayo oo ku amarku taaglaynayo oo qaanuun u dejinaya adiga ma yeeli leh reerkaagii haweenkaagii caruurkaagii aad dhashay caruurtii aada degsatay haddaan ku yidhi adiga raalli ahow reerka kheerka u ahow islaanta nin u ahow guriga adigaa kugu magacawnaado laakiin anigaa ku maamulaya yaa iga yeelaya caw intiina markaad reerkayga ii maamuli maxaa tahay aniga subxaan haddaba eebe inii jaacilun fil ardi khaliifa khaliifkii yuu noqday aadam calayhi salaam markii daawuud la marayey yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaqi wixii aniga eebba aan dejiyey wax ku maamul wey idan basharka kolkuu qawaaniin degsanayo oo waxaan eebba raalli ka ahayn dhulkiisa lagu fulinayo khaliifnimadii baa laga baxay caasiyaal fallaagaa la noqday ciqaabbaa la mutay allaa la derderay waa la tixgelin waayey ma ahayn in qaanuun la degsado awdax la samayso waxay ahayd keliyata tii isaga uu dejiyey in la fuliyo oo khaliifnimadii laga soo baxo sidaa daraaddeed ayaa nebiyaasha iyo rususha oo ka soo baxay khaliifnimada waa ammaana yihiin si gaara wasadaqa allahu fii qowlih subxaana rabbika rabbi cidata camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin rusushii la diray korkooda nabadgelya ahaatay maxaa jira lisalaamati ariiqatihim waddadooda xalaal qaanuun maayan dejinin wixii eebbe ku soo dejiyey bay ummadaha gaarsiiyeen oy bareen oy ku maamuleen oy uga dardaarmeen oy uga dhinteen wasalaamun cala almursaliin idan rususha ayaa nabad gashay ciqaab adduun iyo mid aakhiraba ka nabad gashay daliil iyo muaakhado iyo maxkamo iyo xisaab eebbe bay ka maag intaba waa ka nabad galeen lisalaamati dariiqatihim wadadoodii ba xalaala si eebbay mareen wey idan khaliifnimada macnaheedii waa garateen wixii naloo abuurayna waa garateen idab darradeennana waa garateen kolka alkhulafaau khaliifyaalkii nabiga alraashiduuna alarbaca afarta khaliif wey maamulka intii nabiga dhintay waa soo socday afartan maxaa loogu koobay isagoo nool buu hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi alkhalaafatu bacdi halaathuuna sana hawshan anigaan sameeyey iyo maamulkan iyo qorshahan sidan aniga aan u wado soddon sano ku socon doonaa yaa rasuulallah soddonka haddii la moodana maxaa imaan doona famaa bacdaha fa malikun caduub boqol qalaxtamaya oo qofkaan qaniinaya kana qaniinaya oon sidii ku soconin ayaa kadib iman doona soddonkii sana maxay noqotay laba saniyo bar abuubakar baa joogay toban saniyo wax la jira belayaal cumar baa joogay labiyo toban sano cismaan baa joogay afar san iyo waxooga cali baa joogay lix bilood oo ka dhinnayd soddonka xasan ibni cali baa joogay soddonkii markay dhammaatay mucaawiya yimid hadalkaana wuu ogaa saxaabi jaliila wey mucaawiya wixii isaga ka hooseeya yuu ka fiican yahay wuxuu yihi ana awalulmuluuk ilaan soddonkii baa ka dhamaatay alcabuud boqoradii qalqalaacmayey ee dadka cunayey ee la sheegayey nasiibkay kii koobaad baa ilaa soddonkii baa ka dhamaatay gambarkuu ku fariistay asxaabtii buu la hadlay waa abnaa-u saxaaba wuxuu yihi fa inahu cadaaladda mucaawiya dhegeyso lam yaatikum qablii ilaa man huwa khayru minii aniga hortay wixii idin xukumay ay iga roonaayeen soddonkii sanay galeen alkhulafaa raashiduun mucaawiya kuma jiro inahu lam yaatikum qablii ilaa man huwa khayru minii kamaa laa yaatikum bacdii ilaa man huwa sharu minii anigana inta iga dambaysaan dhaama qof aniga iga dhaama gadaashaa sugin markuu dhintay wiilkiisii yaziid baa taladii qabtay yaziid sidee yeelay saddex sanuu hayay sanadkii koobaad xuseen ibni cali buu gowracay ahlu beytkii sanadkii labaadna madiina almunawar uu weeraray waxaa la sheegaa taariikhdaas in boqol gabdhood oo bikaara lagu ama kun sanadkii saddexaadna ku weeraray wiilkii macaawiye yaa isku ogaa maka in la weeraro ama madiine la weeraro ama asxaabu rasuulillaahi halla jeclaadin ka hadlaynay la laayo nag baa laga dhigay markii dambena cudur baas baa ku dhacay waa firdhay duurku ku bakti idan fa afdaluhum afdalu saxaaba alkhulafaa araashiduun khulafadii toosnayd alarbaca ee afarta ahay abuubakar wa cumar wa cusmaan wa caliy afarta radia allahu tacaala canhum afartuba ee baraalliha ka noqdo ajmaciina gidigood suma afarta haddii loo gudbo alcasharatu almubasharuun tobankii loogu bishaareeyey biljanna jannada loogu bishaareeyey mimbarka nabiga intuu fuulay ayuu yihi abuubakar fi ljanna cumar fi ljanna cuhmaan fi ljanna cali fi ljanna dalxa fi ljanna zubayr fi ljanna sacad fi ljanna saciid fi ljanna cabdiraxmaan ibn xof fi ljanna abuu cubayda caamir ibn ja fi ljanna toban buu taxay iska aamusa dad badan baana meesha jooga waa jiraan dadan tobanka ahayn oo xadiid gaar ahaaneed jannada loogu sheegay sida xasan iyo xuseen oo kale sayidi shabaabi ahliljanna sida faadimo oo kale sida bilaal ibni rabax oo kale waryaa bilaal xalay oon jannada soo kormeereeyey kabahaaga qajaf qajaftooda meeshaan joogay horteedaan kaasii maqlaayey maxaa samaysay buu yidhi meeshuu nabiga marayey meel kasii horeysa baabilaal marayo war kabahaaga qajaf qajaftooda baan ka maqlaayey meeshaan joogay meel ka horeysa yaa rasuulallah haddaan weyse qaato laba ragcadood sunatulwuduu baan tukada wax dheeraada oon ku mutay hawshaas oon taa ayn garan maayo war naga daawaa iyada nafteeda wey idan haddaad wayse qaadataan laba ragcoo tukada dadkaa waa jira laakiin tobanka biljanna kolkaa tobankii waa kuwa wahum uraashiduun afartii khulafada alarbaca ee afartaa wa dalxatu bnu cubaydillah dalxa waa taqaanaan yaa dalxu alyowm qad awjabat iljanna uxud baa lagu dagaalamay markii lagu dagaalamayna asxaabtii baa jabtay markii la cararay nabigu nin cararaya ma dalxaa iskala orday kolka markay isgarab taagan yihiin nabigaa ka cudud iyo lafiya itaal iyo culays roona laakiin way iska qaateen nabigii dalxa intuu dusha ku qaato qaatoo la orday buu maal la tegi nabiga ila isaga carari maayo markaasaa la gartoo lai ka rita waa ninkii la doonaayo kolkaasaa nabarkii lasoo ridaba uu gacanta u dhiga korkiisuu nabiga ku daafacaya xididihiisii baa wada go-ay gacmihiisii baa khalafa marka asxaabu rasuulillaahi ay wada hadlayaan oo qiimi la sheego bal afka kama hadli jirin gacan lug waraabo oo oo dhimatay oo xididaheedii go-een uusaa u taagi jiray bal iska aamusi jira marka dalxa gacan taago kadib yaa hadli karaayo ma naqan dadka dalxat ibni cubaydillah wa zubayr ibni alcawaam zubayr horeynu u taataabanay zubayr iyo nabiga laba waalaa kala dhashay oo zubayr hooyadii iyo nebi abi walaalow waa kow laba waxay kala qabaan horiyo walaal wey zubayrna asmaa binti abibakar buu qabaa nabigana caaisha binti abibakar buu qabaa asmaa toban weyn markaana ooriyo walaal wey mar saddexaad zubayr waxaa eedda ruma waa khadiijo oo zubayr ibn alcawaam ibni khuwaylid wey nabigana khadiija bintu khuwaylid kolka khadiija eedda ruma wa ina cabdilmudalibna waa dhashay orya walaalna waa yihi marka waa ninkii nabiga yihi nabi la arkaba ninuu gaara oon dadka ula sinay baa jiri jiray waxaa wiilila iyadoo weliba la liito oo maka la joogo ayuu arkay mid aliya rasuul xaynayo intuu adkaysan waaye uu madaxa geeloo gallafaydaan meeshaan yaal madaxa laba ka dhigay sacad baa qaatay daankii kii gaalkaabuu ku dhuftay kolka dhiig daata alla dartii u taata ninkaanaa daadiyey aan wuxuu ku ahaa waxganidda kolkaa xoog buu badnaa oo meel dheer waxgaarsiin jiray waxaa lagu dhaliili jiray waxaad ganta waad dhaafisaa markaasaa gacmaha laga xidhi jiray xooggiisii baa dhaawacaya gantaalka la gafi maayo wuxuu gano laakiin waa dhaafin jiray kolkaasaa labada cudud laga duubayo suusa u dhaafinin wuxuu nabiga ku yihi sacad uxusan nina ku oran dagaalkii uxud sacad baa soo haray waa la jilxay raggii qaarna waa cararay qaarna wadnihii baa kalxama a yimid leebtuu nabiga ka aruursaday markaa sacadga nabigii baa dagaalamaya leebta yaa haya nabiga sacadna waa ganaya markaasaa nabigu leeyahay irmi sacad fidaaka abi wa ummi meeshaas guri marka dagaalkii yuu ku uruursaday uxud alrasuul wa sacd ibnu abi waqaas رضي الله عنه waardaahu وجعل janata mathwa irmi sacad fidaaka abi qawmi mustajaabu dacwu ahaa nabigu u yimid wuxuu yaa rasuulallahi waxaan rabaa qofkaan inkaariyo kaanu duceeyaba in aan la helo ee i alla bari kolkaasaa nabiga yihi atib madcamak takun mustajaaba dacwa in alla wax kaa aqbala haddaad doonayso xalaal cun markaa sacad wuxuu u iyo wuxuu habaaray midna abidkii lama geshi oday ku afnaqi waa ka sheekaynay oo sacad dhaliilay oo cumar ku soo dacweeyey wuxuu yidhi kan amrigiisa allaha dheereeyo ceebtiisana allaha badiyo waa dhiman waayo odagii laba boqol buu ku dhowaaday kolkaasaa dhagorti iyo maqaarkii wejiga isha kor fuulay kolkuu waxdaayo horta maqaarkuu qaadi jiray ishuu birif ka siin jiray heerkaa markuu marayeyna qofkii ag martuu ku dhegi jiray inta la iska fujaa taas loo tuuri jiray maxaa kuugu an haddii la yihaah saxd bay habari u dhihi jiri shaykhun kabiirun asaabathu dacwatu sacdin waa kaa sacd ibni abi waqaas wa saciid ibni zayd saciid ibni zayd waxay ilmaadeer yihiin cumar ibn khadaab walaashii buu qabaa faadima bint lkhadaab saciid baa qaba qoladii cumar islaamnimadiisa u sabab ahaydu iyagoo faatimiya saciid oo isqabo ilmaadeela ay labadaba gurigoodii joogaan khabaab ibni larati oo saxaabi ah oo qur-aanka yaqaan bay soo wateen markaasuu akrinayay qur-aanka isagoo qur-aanka baraya ayaa cumar seebintuu soo qaatay ninkan maxamed la yila ee qureesh ku dheelay ee aabbihii iyo ilmihii iyo raggii iyo bilcantii kala dhaqaajiyey yaan dadka ka qabanayo midun baa ka hor yimi waxaa kaa u seef weyn tahay maxamed baan u socdaa oo maxaad u sheeganaysa dadkii buu baleeyey war ma islaamnimaad sheegaysaa haa qawskiinii bay ka dhacday walaasha iyo seediga in adeerka labadiiba waa muslim yaa kugu yidhi kax gurgoodita markaa dadkii ma agaasinto u iman ninkan fitnaha abuurin cumar ninkan reer buu ka dhashay kax dadkaaga reebo cumar sheefti buu la soo lecday wuxuu u yimid gurigii hoos ka khasaaran oo laga nuunuuleeya dadkuusaas war wixii la sheegaayay waa jiraan albaabkii buu garaacay lagama furin gabadhu waxay tihi waa kuma waa cumar buu yihi ma aragti inuu caraysan yahay indha gudguduudan yahay seef jiidaayo waxay tihi maxaa kuu daray iga fur guriga kaa furi maayo na waad furaysaayo fur ama albaabkaan jebinayo albaabkii intuu jabiyey iyo iyada dharbaaxo nuunuud maqlaya maxay ahay kolka uu albaabka isoo taagay yaa khabaab la yidhi sariirta hoosteeda gal oo mare lagu dabay sidii cafshi oo kale saciidkiina waa dhuuntay bal inuu ka xishoodo walaashi gabadhiibu u yimid kolkaasui nuunuudi maxay ahay war wax kale ma gelinayna daacuma dhar baaxuu qabsaday madaxuu kala dilaacay kolkay oyday dhiig ka daatay yay tiri cumarow waa islaamnay waxaad yeeliyeen waxaad maqlaysayna qur-aan bua ah. isagii dhiiggeedii buu ku naxay markaasuu yihi bal waxaad akrinayseen hal ay tus markaasay labadii dhuumatayna soo baxay cumar loo istaagi karo ma طaha ma anzalna calayka alqur'aana litashqى ilaa tadkiratan liman yaksha tanziila miman khalaqa alarda wasamaawaati اlculaa alraxmaanu cala alcarshi istawa yaa la maraya cashir carabi buu ahaa waa yaqiinay wuu akriyey warkii buu qaadi waayey in khayra lagu talagalayna wuu ah kolkaasuu yidhi waryaa khabaab soo bax iigee meesha nabiga joog waa islaamaya markaasaa khabaabna farxay abshir ya cumar buu yihi fa inii samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama nabigaan maqlay goorda dhoweyn isagoo leh allaahuma ayid ilislaam biaxadi alcumarayn aw biaxadi alcumarayn camr ibni hishaam oo abi abijahala iyo cumar ibni khadaab oo isu abti ah sin cumar waxaa dhalay abijahl walaashi markaa labada nin gaashaan gaashaanqaaskoo dhan abijahl bay ka dambeeyeen dhallinyaroo dhanna cumar bay ka dambeeyeen kolkaa labadaa nin ee ninna dhallinyarada hogaamiyo ninna gaashaan qaadka allow labadaa mid soo islaami islaamku sidaa dhaame kolkaasaa khabaabo maqlaaya yidhi hadeeraan maqlaayay ducadii nabiga alla ku aqbalay anaa ku geynaye habaalku qabo waa la sharaxay meesha imtixaan yar bay gabadhu ka qaaday kolkuu yidhi waxaad akrinayseen itusa waxay ku tihi kalaamullaahi muqadasa wey wa anta kaafir najis meeshaan kale soo qabayso kadib aan ku dhiibni laa yamasu ila almutaharuun cumar seeftii alaabtii intii laga dhigay ood musqushii walaashii galay oo uu soo qabaysay faataaha la tusay isagoo la hogaaminayana nabiga marka xaggee jooga gurigii arqam ibni abil arqam ayaa lagu jiraa muslimiintu tiradooda waa meeqa sagaal iyo soddon sagaal iyo soddon qof cumar albaabkii buu garaacay waxaa laga fiiriyey albaabka fanaxdiisiyaa laga fiiriyey wallaahi waa cumar oo seef wata haddana ila alaabtii ma soo dhiganin waa la isdeeyey raggii guriga ku jiray xamse bni cabdilmudalib baa ku jiray oo isna maanta ama shalay soo islaamay wuxuu yihi yaa rasuul allah cumar hadduu khayr la socdana oo u baahana hadduu shar la socdana anaa ku filan ha laga fura albaabka cumar ma nin buu ka badan yahay xamdaa markaa ishabeeyey oo isna bahala loo dhowaan karin xamse markaasuu albaabkii ku diyaar garooboo yihi aniga waa diyaar garoobaya idinka albaabka fur nabiga xoogaa xamsu aamini waaye oo yihi cumar wax celin kara oon aniga maxamed ahayn ma jiro markaasuu nabiga albaabkiisa xamsena waa taagany waa laga furay markii albaabku soo galay nabigaa luqunta ku dhegay maa jaa bika yama khitaab buu yidhi cumar ibn xasan yaa rasuul llahi muslim waa soo islaam sagaal iyo soddonkii qof allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu wax la filayey ma cumar soo islaam ashahaadii baa loo qabtay markiiba waa uruursamay mishaarkii waa gaabiyey wuxuu aqalkaad ku dhumanaysaan ma nafjacayl baa idiin geysay mase ilaah baa aqal ku dhuuntay idin yihi nafjacayl baa noo geysay waa laga baxayaa galabta jideedka u waaweyn ay quraash fadhiyaan baanan soo marayno bal wixiina daya hal arka aqalkii baaba laga baxay waa goor casara nabiga midigtiisa xamdaa isku toosiyey biixdan cumar baa isku toosiyey kolkaa nabiga dhexd uu ku jira cumarna biixda xamsana midigta intii kalena afartan bay tiradii noqotay cumar waxaa lagu yihaha taariikhda mutamimu larbaciin islaam markuu marayey sagaal iyo soddon afartanka ninkii dhamaystiray mutamimu larbaciin afartan baa la noqday kolkaa markay saddexdii hormareen toddoba iyo soddonkii kalena gadaashood isku toosiyeen abijahl iyo raggii loo dan lahaa waa la hormaray abijahl baa saasuu fiiri wuu yihi cumarna goormu xerooday ma ogey maanta wallaahi alyawm tanaasafad quraysh buu yihi quraysh oo laba ah soo cumar meesha ma marin quraysh maantay kala baranta tiradan yaraanteeda ha ku lugoyna qurayshi waa kala baran tahay cumarba hadduu meeshaa galay maxamed bas wey sayn laga rifi maayo kaasoo xamse maaha midigta ka socda kana soo cumar maaha quraysh labadaas waa ku filan yihi ilaanna inta kacbada la saaray baa aadaan la yihi waa laga baxay aqalkii cumar islaamka markuu galay sidaasuu yeelay waa la dilay baran baa xaloosha laga geliyey kolkii bilaa waxa la daray yaa lallah lilmuslimiin buu yihi ah ma dhihin innaga haddii mindina lagu suro magacay baibaan dhiila iyo alla hooyey waxaasoo kale caloosha markii laga riduu yihi yaa lallah lilmuslimiin aniga dhintay allahu islaamka wax u qabo marka markii cumar dhintay baa islaamka dib u socod bilaabay markuu soo galayna horukac buu bilaabay mudhiriddiin yaa cumar la yihaah saciid waa ninkii cumar soo xereeyey intaasaa fadli ugu filan waa in adeerkii laxama oo seedigiya laakiin cumar ninkii soo xareeyey saciid ibni zayd wey zayd ibni nawfalna nabiga wuxuu waxaan soo gaaray isagoo kacbada hooskeeda fadhiya quraysh oo dhanna diidan leh ilaahuw dadka kan baatil inay ku sugan yihiin waa ogahay laakiin waddo aan kuu maro iyo diin aan kugu caabudo ma aqaan markaasaa saciidi yaa rasuul allah aabbahay markaa maynuu dhaamayba war adagaa muslimu keligii baa qiyaamo la keenayaa buu yihi qureesh buuba ka haray kolkaasuu yihi hal nastafiru lahu ilaah u dhaaf ma dhahnaa nacam fa inahu yubcasu waxdahu yowma alqiyaama keligii baa la keenayay waa zaydka siciid dhalayu kolkaas siciidna waa abuu cubayda kunyadiisii caamir ibni اljaraax ninkan abuu cubayda wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay amiinu hadihi ilumma markuu rag asxaabta ka mida ilaa toddoba gaara ninba qiimi gaara u sheegay oo abuubakar raxmed ku sheegay xaq lagu adkaada cumar ku sheegay xishood heerdhaafa cusmaan ku sheegay gartoo si fiican loo naqo cali ku sheegay xalaal iyo xaaraam la yaqaana mucaad ku sheegay qiro qur-aanna ubay uu nabiga ku sheegay faraadiya dhaxalka uu zayd ku sheegay amiinu haadihi alumma abuu cubayda adoogiisuu dilay muxuu dilay adoogiis wuxuu ka waayey alliya rasuul ammaansi beder buu ku dilay amiinu haadihi lumma wey kolka ninka aabihii u dilay diin darteed ma cid ka yeelaya inay diinta u gafto abuu cubaydo weeye ninka amiinu hadihi lummati wey baxrayn markay soo islaamtay ayaa madaxdeedii timid oo yidhaahdeen nin aamina noo soo diri iyagii baa magacawday nin aamina baad adiga nabigi iyo annagaba u baahanna oo waxaan dibna ku soo gaarsiiyey markaasuu yihi amiin keliya idiin soo diri maaye amiinu haadihi ilumma ayaan idiin soo diraya kolkii nabiga uu yihi amiin baan dirayaa qoladiina amiin codsadeen yaa nin saxaabi ah oo raganimo istuhmaayey nin walba qoorta taagoo yihi madaa lagu diri doonaa abubakar waa kan cumar waa ka cuhmaan waa ka ninka la sheega aada noqotide eh? kolkaasaa nabiga yihi qum ya abaa cubayda raac nimanka kale wa cabdaraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf nabigay qaraaba yihin hooyadii baa nabiga ka dhalisay nabiga markay hooyadii foolatay cabdiraxmaan ibn af hooyadii baa ka dhalisay nabiga hooyadii umulisadii nabigaa dhashay caan wuxuu ku ahaa maalqabeennimo addoommaduu xureeyey soddon kumay gaari xoolihiisana markii magaalada madiina laga tago ilaa shaam ama gabaludhac ama qorax ka soo bax ama xaggaan maka waqooyi iyo koonfur dhankii laadaba geeliisuunbaa daaqi jira wax yara u hayay intuu kale nabiga u duceeyey wixiisi baa laysu celin wey wamaca daalik kolka addoommadiisu ay budadan burka laga dubaayo daadiyaan waa dharbaaxijin waxaa la yidhi xoolaha markaad bixinaysid waa lagula yaaba maxaa jira addoomaa maanta u imaanayo war maxaad ahaydeen ree cabdiraxmaan ibni coof xagee ku dhaqantihiin arlashaan baan jirnaa tiradiinu maxay dhan tahay dad fara badan shan boqol baan nahay xoolana maxaad haysaan ilaa shan kunoo neef oo geela shantiina kunna qaata shantiina boqol nuxur baa ti saasaad xoolaha u bixisaa markii buda yar la daadiyana carruurtaad lahaysa ee maxaa jira wuxuu yihi budhada carruurta lagu laynaayo rashiidnimay tusinaysa maxaa loo daadinaya waxaan bixintana deeqsinimay tusinaysaa kolkaa nabigaa ku daba min manaaqibihi waxaa ka mid a in nabiga uu ku daba tukaday iyadoo habqana yahay oo on laga soo noqday oo raggu daalan yahay baa salaad subax cabdiraxmaan na geli la yidhi markii na geli la yidhi baa nabigiina ka daba yimid kolkaasuu ku xirtay markii laga baxay buu yidhi nabi ma dhinto ilaa raggiisuu ku daba tukado soo cabdiraxmaan kuma daba tukan waa idiin dhamaatay aniga waa ii dhamaatay garabkiina allaha gab kolka cabdiraxmaan ibni coof waa nabigii ninkii nabiga imaam u noqday wey intaa marka laga gudbo suma ahlu badrin ahlu beder ayaa u qiimi badan saddex boqol iyo saddex-iyo toban wey suma almubasharu kuwii loogu bishaareeyey biljanna janno loogu bishaareeyey oo min hayri alcashara aan tobanka horena ahayn ka faatimata zahra gabadhii nabiga wa waladayha labadeed canug alxasanayn xasan iyo wa saabit ibni qays oo nabiga janno ugu bishaareeyey haabit ibni qays isaga bal uu leeyihi waxaa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti innabiy ninkaa nin codkara oo aqoon-yahana oo fasiixu ahaa markii wafdi yimaadaan oo nabiga lala xaajoonayo isaga afhayeena ninkaana hadli jiray nabiga ma hadli jirin nabiga dacwad iyo diinta ayuu faafin jiray amaa garqaadashada haabid ibni qays ibni shamaas baa afhayeena oo xagga nabiga ka hadlo ayadda markay soo degtay buu gurigiisii galay oo hin buu bilaabay wuxuu yihi haddii eebba yihi laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy anigana weligay allahay aan nabiga ka dulqaylin jiray inkaar baa igu dhacday wax amal xaggaasiima jiro ilaa ayaddii baa waxay sheegaysa walaa tajaruu lahu bilqowl yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiy walaa tajaruu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacdin maxaa ka dambeeya an taxbata acmaalukum haddaad nabiga ka kor qaylisaan camalkiini eber buu noqonay kolkaasuu yihi camal xaggii ima jiro nabigaan ka kor qaylin jiray guriguu ku dhuuntay oonin buu bilaabay waa waayey nabiga war thaabit ibni qays lama haye haaway ninkii hala doono lug iyo faras baa lagu raadiyey gurigiisi baa loogu tegay isagoo indhihii murxeen daarkiin caddaan isku weynay war maxaa kugu dhacay waa saas nabigaa lagu soo warxeliyey ninka intuu kaa maqnaa waa oyn ayaa layidhi oo intaanu dhimanayaana oo muxuulo maxaa dhacay laa tarfacuu aswaatakum aayadii uu ku taasuro yidhi aniga weligay nabigaan ka dul hadli jiray camalkayga waa eber igu yeera buu yidhi nabigaa ku doonaya dha isagaa wadaa la keenay maxaad loo eynaysaa buu yihi in lay cadaabo anta min ahli ahlijanna nabigaa ku yihi maxaa lagu cadaabayo ahlujanata thaabit ibni qayswood wa bilaal ibni rabaac waa kaa sheegnay qisadiisa ee idhi qajab qajabtiisa nabiga hortiisaa laga maqlay iyo wakayrihim dad kalaa jira suma ahli baycati ridwaan baycati ridwaan dadkii ka qayb galay baa qiimigii imanaya wa kaanuu alfan wa arbaca miyaati ati saxaabiyiin radia allahu canhum radia allahu tacala ajmaciin kamaa yu'minu lmuslimu qofka muslimihi siduu u rumaysan yahay biwujuubi ijlaali aimati alislaam islaamka madaxdiisa weynaynteeda iyo waictiraamihim tixgelintooda wa tawqiirihim weynayntooda wa ta'adub usluub qaadasho macahum laga edab qaato cinda dikrihim haddii la sheego shaafici xanafi xambali aimadii islaamka waa inaad afkaaga urursato wahum aimatu diin aimada la sheegayo waa madaxdii diinta waa aclaamulhuda hanuunka calaamadiisii bandiradihiisii wey kalqura qoladii qur-aanka looga dambeeyey ee toddobada ahayd ama tobanka ahayd ama afar iyo tobanka ahayd waalfuqahaa aimadii abuu xaniifa iyo maalik shaafici axmed ibni xambalu waalmuxadisiin bukhaari iyo muslim abuu daawuud nasaa-i ibnu maaja tirmidi raggii rag ahaw waalmufasiriin qur-aanka raggii kala dhigdhigay ibnu jariiri dabari iyo mufasiriintii badnayd ee ka dambaysay min ataabiciin wa taabici taabiciihim kuwa sii raacay oo khayruulquruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum raximahum ullahu ilaa raalli ha ka noqdo waradiya canhum ajmaciin kamaa yu'minu lmuslimu muslim wuxuu rumaysan yahay biwaajibi raaxati wulaati lumuur wulaati umuuri lmuslimiin muslimiinta arrimahooda dadka maamulaya in la adeeco iyo wa taxdiimuhum in la weyneeyo waxtiraamuhum la qiimeeyo waljihaad dagaalamid macahum lala dagaalamo wasalaati tukasho khalfahum gadaashooda in la tukado waxurmati alkhuruuj in lagu fallaagoobo xaaraamnimadeeda calayhim korkooda walidaa sidaa daraaddeedba fa huwa qofka muslimka yaltasim wuxuu haysta xiyaana kulli haa-ulaa dadkaan soo sheegnay dhammaantood xaggooda almadkuuriin ee lasoo xusay biadaabin usluub khaasatin gaarcaneed usluubtii dhegeysa marka asxaabta ka soo bilow amaa asxaabu rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa asxaabtiisii sala allahu calayhi wasalama wa aalu beytihi nabiga aqalkiisa dadkii ku noola fa inahu qofka muslima kow yuxibuhum asxaabta iyo ahlu beytka buu jecel yahay wuxuu la jecel yahay bixubillaah alla jacaylkii tacaalaa korahaye wa xubi rasuulka jacaylkii sala allahu calayhi wasalama ulahum rabbiga rasuul waa asxaabta iyo ahlu beytka jecel kolka wax alla jecel yahay rasuul la jecel yahay see baadan u jeclaanin waxaa kuugu filan allaa jecel haddaad maqasho ina allaha yuxibu lmuttaqiin jeclow dadka mutaqiinta allah jecel id akhbara tacaala rabbi wuxuu sheegay anahu isaga rabbiya yuxibuhum asxaabtii aalubeytka inuu isagu jecel yahay wa yuxibuunahu iyana isaga eebba ay jecel yihiin fii qowlih eebba hadalkii gudihii ayuu ku sheegay uu eebba yidhi fasawfa yaati illaahu biqowmin yaa bay leedahay yadu gaara ayay leedahay aayadda awalkeeda yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasoofa yaati lahu waxaa wey nabiga carab buu ahaa qur-aankana carabi buu ahaa iyaga islaamnimadu ka bilaabatay markaasaa la yihi qoladii an arbeed ee islaamku ka bilowday ee nabigu ka dhashay ee beledkoodii dacwad iyo diinta ka bilaabatay haddaad islaamka ka baxdaan inaan idinka ahayn oo idin dhaanta eeba keenaya yaa ayuha aladiina aamanuu waraya fii kitaab illah man yartada minkum can diinihi idan qoladii diin lagu ogaa ee umadaxda ahayd ee carab ahayd baa iska ridowday haddee oo diinta dan uga baxday waxaan sugaynaa kolka reeran carab ahayn ee cajami ah oo diintii majaraa qabta mana dheera raadkiina waa lahiyo markaasaa eebba ku yihi yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diini dadkiinan qofka idinka mida ee diinta ka noqdow waxba lagu noqon maayo fasawfa dib dambe baa yaati illaahu eebba weyne la iman doonaa biqowmin dad aan arab ahayn yuxibuhum uu eebba jecel yahay wa yuxibuunahu iyana hadlay jecel yihiin maxaa tilmaantooda ka mida adilatin cala almu'miniin intii eebba rumaysay waa u dabacsan yihiin acizatin cala alkaafiriin gaaladana waa ku qallabsan yihiin yujaahiduuna fii sabiili illah waddada eebbe iyo diinta koryeelideeda bay ku dagaalamaan walaa yakhaafuuna lawmata laa'im markay diinta kor cid kama baqaan idan dad tilmaanahaan leh yaa imanayo marka waxaan haynaa ma yartadadii baan haynaayo carabidiin wax uguma talmaanta gaalay daba kaca waxaan sugaynaa marka waxaan carab ahayn ogaada innaga carabtaa diinta nacday ee gaalowdaan ku jirnaa innaga marka dadaan carab ahayn oo diinta usoo jeedsada ayaynu sugaynaa fasawfa yaati markaa riwaayaadka axaadiiska qaar waxay leeyihiin nabiga waxaa ag joogay salmaan alfarisi markaasuu yihi hum qowmu haada qoladan dambe la sheegayo waa ninkan dadkooda ninkii iiraan wey idan in asxaabta uu nabiga jecla ayadan uu ku sheegay fasawfa dib damba yaati illaahu eebba weyna la iman doona biqowmin dad yuxibuhum eebba jecel fa yuxibuunahu iyana eebba jecel adilatin naxariis badan cala almu'miniin dadka xaqa rumeeye korkooda acizatin ad adag oo qallabsan cala alkaafiriin gaalada korkooda yujaahiduuna dagaalama fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda oo walaa yakhaafuun anaan ka cabsan lawmata laa'im mid dagaala dagaalkii wey oo xaq adiga haddaad hayso ood runba sheegayso wax lagaa sheegay muxuu ku yeelaya ma safinaysay kolkii hore runii xaq intaad sheegto in lagu ammaano ma filaysa ma waxaan rusushiiba helin oo nebiyaashiiba helin baad adiga helaysa waxaad maqashay ee qur-aanka kariimka a ah sheegay baa rususha lagu oran jiray kolka qofka saaxiibulxaqa ah shaydaan iyo dadkiisii baa la dagaalamaya waa lagu naanaysaya magacyaa lagugu nabnabaya waxaadan ahayn baa lagugu sheegay waxaadan dhihin baa lagaa sheegaya idan xaq haddaad sheegtay waxayayaan ku danka haddaadan xaq sheeginna adaydinkaari kugu dhac oo maalin mudila aada noqoto adna aada lunsan tahay ummaddana lumiso lawmat halaa'imu xaq in lagugu dagaalo dantaa maha sheekh axmed nin la yihaa ibnu taymiya haddaad maqasheen yaa yihi laygama gareeyo oo maxaa lagaaga garheli waayey wuxuu yihi haddii la idilo shahaadaan helay buu yihi oo gacaniga xaqdaran i abaal baan ku qaba intaan aqalka sidii neef adduunyaa isaga baktinla ajashaydiina waa dhammaatay cimrigii gacaniga xaqdaran baa i dishay shahaadaan helay marka intaan iska baktin lahaa taas waxba yeeli mayso haddii lagu garaacna waxaa laga yaabaa inaan xadulqadaf iyo wax galay kii baa laga goynaya haddaanan gelinna ajri iyo garadow haddii lagu xidhana haddii lay xidho saacadaan u kansoo waayey baan u kansixilay ilaan cibaado lagaama xirina ilaah baad ammaani waad wadataa diintaadii waxaa lagaa xidhay suuqii marka haddii lay xirana cibaadadaan u kansoo waayey baan u kansheelay haddii lagu tarxiiliyana dal fog oonan gaari kareen aniga baa laygeeyo alla kusoo caabudayaa dal gaari karin baa lay gaarsiiyey oon kusoo cibaadaysanaya dadana aqoonina waa soo baranaya idan haddii lay tarxiiliyo iyo haddii lay gowraco iyo haddii lay tumo iyo haddii lay xiro intaba waa idan kolkaas see layga garheelaya maya walaa yakhaafuuna kama cabsadaan lawmata laa'im mid dagaalaya dagaalkiisa kamaa qaala sidii aabba u yihi fii wasfihim hadduu asxaabta tilmaamayey maxamedun maxamed rasuulullaahi wey waaladiina dadka macahu la jirana ashidda waa dardaran yihiin cala alkufaar gaaladay ku dardaran yihiin ruxama way isu naxariis badan yihiin baynahum dhexdooda wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ale rasuulkii wuxuu yihi allah allah fii asxaabi itaquu llah ilaah ka cabsada wey fii asxaabi asxaabtayda alla uga baqa yaan wax laga sheegin raggii ila kowsaday ee diinta ila baahiyey ee nafya maalba ii dhiibay raggaasi hala ilaaliyo laa tatakhiduuhum ha ka yeelanina haradan harar waxaa inta la toogto banaankaa la dhigo neebka lagu ganaa la yihaah baxdii aniga kadib markaasaa nabigu yihi faman axabahum asxaabta qofka jeclaada fa bixubbi aniga jacaylu ii qabo ama jacaylka aniga aan iyaga jeclahay wa axabahum la jeclaadigu anaa jecel waman abgadahum asxaabtayda qofka u carooda fabibugdi carow aniga ii qabo wa abgadahum iyaga ugu carooday wey waman aadaahum asxaabtayda qofka dhibana faqad aadaanii <coughs> anuu i dhibay waman aadaanii aniga rasuulkaa qofka i dhibana faqad aada allah eebbuu dhibay waman aada allah eebba qofka dhiba yuushik eebba wuxuu sigaya an ya'khudahu inuu qabto maroojiyo wey wallaahu aclam